gacangacan sujiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran wacan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa habeen axad ay sii baxayso isniin ay soo gelayso taariikhdan waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka januari labaatan afar qodobada barnaamijka xog waraysa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada etoobiya ee ku sugan xuduudda gobolka gado ayaa la sheegay inay xilligan bilaabeen dhufeysyo waaweyn ay ka qotaan halkaas iyadoona shacabka ku dhaqan halkaa ay sheegeen in tani ay tahay markii ugu horreysay ku arkaan deegaanka ay ku sugan yihiin weyso cabsi weyn ay nagu beertay cabsida saddexaad oo hadda nagu beertay waxay tahay saddexdan beri waxaa socdo in la dhexeeyo dhufaysiyo aad iyo aad iyo aad u weyn weliba dhufaysyadaas ayaa waxay yihiin in laga kala dhiso dhufays galayo oo kasoo dhufays horta wuxuu galaa dhankan iyo etoobiya xuduudkeeda waraysi arrintaas ku saabsanan barnaamijka xog horeys idinkugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijkeenna ku jiri doona waxaa ka mid noqon doona suxufiyiin ayaa lagu xiray magaalada hargeysa ee somalilan kadib markii ay doodo iyo falanqeyn ay ka sameeyeen heshiis beenaadkii adisabab ku dhex maray xukuumadda abiy axmed iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi marka habeenkii daweyd maxamed cabdi sheekh elig wuxuu daadgelayay dood egas bays ah oo loo qabanayay dad kooxa shaksiyaad somalilan oo mas iyo sida sheegay yuusuf garaado dhinaca soomaaliya gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja ayaa inoo warami doona xariga suxufiyiintaasi iyo dadaaladah ay wadaan iyadoona mid ka mid ah wariyaashaasiba goordhow xoriyadiisii uu dib u helay qodobada sidoo kale barnaamijkan kugu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona wasiirkii beeraha somalilan ayaa sheegay in uu la safan safanya taageersan yahayna go-aanka shacabka reer owdal islamar ahaantana somalilan xukuumadda muuse aan laga aqbali doonin heshiiskii ay adisabab kula gaartay ra wasaaraha etoobiya abi axmed annaguna waxaan nii caddaynaya axmed muuse lahaan hadalkayga aad sugayseen waxaan shacabkayga reer awdal u caddaynayaa inaan nila dareennahay in waxaa diidaysa inaan diidannahay in waxa innaga inadan uu noo yahay in waxa inaga inagu xuma annagana uu nagu xun yahay mar walbana garabkiinaanu inaanu taagannahay waan inaga horraynaynaa qodobadaasi qodobo kale iyo waxyaabihii nagu soo kordho xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maali suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka xog waraysi ayaan kugu soo gudbin doonaa farsamada waa sheekay anigu waa ayaan leh waa mar kale iyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho gesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana dawladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo joojiso khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carrabka iyaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tahay hagaag dhegeystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xog wareysi tan iyo markii uu soo ifbaxay heshiis beenaadkii hadisabo uu ku dhex maray ay ku wada saxiixdeen madaxweynaha somalilan muuse biix cabdiraisal wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed waxay soo tirayeen baaqi ku aadan in etoobiya ay faraha kala baxdo madax bannaanida dhuleed ee jamhuuriyadda soomaaliya dhinaca kale waxaa lasoo warinayaa in shacabka ku dhaqan gobolka gedo qeybo ka mid ah ay ku adag tahay inay dhigaan banaanbaxyo ay ku cabirayaan dareenkooda ku aadan siday uga xun yihiin faragelinta etoobiya sidoo kale waxaa laleeyahay etoobiya xuduudda ay la wadaagto gobolka gedo waxa ay ka qodatay dhufeysyo aan weli hore looga arag arrimahaasoo dhan waxaa nooga waramay mid ka mid ah dadka deegaanka iyo guud ahaan xaaladihii u dambeeyey gobolkaas iyo caburinta ay la kulmaayaan shacabka aaano idil waxaa socotay dowlada soomaaliya in falcelin weyn ka bixisay arinta etoobiya a ku dhaqaaqday badda soomaaliya inay heshiis kala saxeexato ismaamulka somalilan annaga arrintaas waxay noo saameysay saameyn weyn noo geysay maadaama soomaalidii idil ee aada uga banaan baxeen ee u muujiyeen in etoobiya ay aada u qaldan tahay ka gobolkeena ahaan gobolkeena gadow waxaa dhacday mas-uuliyiintiisa ah in wax ay ka bixin karin media ayan hor istaagi karin falcelinna aysan muujin karin dareenkooda ku saabsan taasoo ay sababayso maamulka gobolka gada marka la yiraahdo madaxweynahan madaxweynihii ka horeeyey waa tii uu keenay ciidan gorgor ah waa tii hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu imaaday waa tii idacday in la dagaalan oon khawaariijta ay bilaabato ciidankii idil waa laga qaaday gobolkii waxaa la geeyey furmihii waxaa hadda gobolka ammaankiisa gacanta ku haya ciidanka etoobiya waxay ayaga dhahaan unbaa qoran keliya waxaa dhacday marka todobaadkii ka yaaban oo warkii ilaa hadda laysla hadalhayo ayaa waxaa dhacday waad saa waad ogtahay in laba gabdhood oo waxaa jirta gobolka jabe lagu dhex kursaday welibana ay kursadeen askar ethoobiyaana arrinta goorta erta isku sii sharaatay waxay ahayd in maamuladii gobolka jabe ka dhisnaa in ay sameeyeen in waalidkii gabadha inta loo tago lacag la siiyo la dhaha kiiskan aamus bartiisana ku duubiyaa la buunbuunin bartaasaa lagu damiyey makaan iyo fadacageliyaa waa ahayd in maamulkaba waa maxayaa layidhi waa ku sababay rag soomaali ah in ay daboolaan kiis rag ajaanib ah weliba annaga cadowgeena ah in ay qalad ka sameeyeen gabdho soomaali ah laakiin sidaan wada ogsoonahay waxa ku beerayaa waxay tahay abti aad iyo aad weyn ay ka baqayaan dhanka ka maamul goboleed ahaanka waayo gobolka godo marka la waxay hoos tagtaa maamulka jubbaland jubbaland waxaysan ogeyn gedo kuma dhaqaaqdo ayadoo taasi haba iiso oo taasi ay inoo labayso cabsi weyn ay nagu beertay cabsida saddexaad hadday nagu beertay waxay tahay saddexdan beri waxaa socdo in la dhisayo dhufaysiyo aad iyo aad iyo aad u weyn weliba dhufaysyada dhufaysiyo aada iyo aad weyn ayaa waxay ka socdaan in laga dhiso eh, magaalada doolow dhufaysyadaas ayaa waxay yihiin in laga kala dhiso dhufays galayo oo kasoo dhufays horta wuxuu galaa dhankan iyo etoobiya xuduudkeeda oo idan haddii lagu talagalo dhinacyadan la geliyo iban bal xaggeeda lagu difaaca lisaanka u faahnay waxaa laga dhisay wadada ka timaada muqdisho iyo dhankaas dhufiisnana waxaa laga dhisay wada ka imaada dhankan iyo barada xaawo ka imaan karo barada xaawona looga soo geli karo dhankan iyo xadka kenyana looga soo geli karo arrintan waxay bilaabatay muddo saddex beriyay socotaa dhufaysadaan la dhisay waana dhufaysiyo adiga haddaad indhahada saarto ma dhigisid dhufaysadaana dhufaysiyo ciidan boqol iyo ciidan laba boqol loogu talagala ah waa dhufaysiyo aada isdhin kartid sagaal tobanaan kun oo ciidan baa lagu talagalay inay degaan way horey ma u qodnaayeen dhufeysyadan ma diyaarsanayn ciidanka etoobiya mise waa wax hadda cusub oo kusoo kordhay degmada dhufaysyadan arinta badda hadda markay bilaabatay unbaa la dhihay dhufeysyadan jira malahan etoobiyaan waxaan wada deganahay annaga iyo ayaga muddo toban iyo waxaan dhihi karaa saddex sano toban iyo afar sano ka badan weliba aan etoobiyaan wada deganahay weligeedna dhufaysku maysan fikirin etoobiyaan inuu dhiso aada ay degan yihiin maana aad kale kamay soo bixin laakiin hadda mida ay kusoo kordhiyeen ayaa waxay tahay in laga dhiso gufeysyo wadooyinka kasoo gelayo muqdisho wadooyinka kasoo gelaya dhankan bardaxaato iyo wadooyinka aadaya dhankan iyo xuduuda etoobiya in gufeysyo waaweyn laga dhiso maamulka marka arrimahaasi eh, muxuu ka dhahay gobolka gedo maamulka mar waxaa jirtay inuu maamulka intoo faragashto oo arrinta u tago laakiin keliya waxay uga jawaabeen unba waxay tahay in ammaan ay sugayaan maamulkiina waa uu ka gaabsaday oo waxaan u fahamnay arrin ka sarreysay inay tahay sida maamulka qaar dad qaarna ugu jawaabay waxay inoo sheegeen in maamulka lagu amray in howshan indhaha uu ka daboosho wax shaqan uusan ku lahayn saan ognahay qeybo ka mid ah muqdisho waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo lagu diidan yahay xadgudubka etoobiya ay kusoo sameysay soomaaliya iyo baddeenaba gobolkiina gado marka ad fiirisaan shacabka maxaa hortaagan gobolka dega marka yiraahdo shacabka ko waxay hortaaganaan waxay tahay waa mas-uuliyiinta gobolka dega ka jirtaa waxay tahay banaanbax dhici karo oonan aysan ogeyn maamulka ma jirto banaanbax walboo dhacayo waa inuu hortagaa maamulka banaanbaxyadana mid dhici karaba maa waayo waasaan kuu sheegay ammaanka wax gacanta ku hayo gobolka idil waa ciidamada etoobiya ciidamada soomaaliya ee gobolka joogo aada iyo aad bay u tirayarayeen waa sababta keentay marka ibadbaxyanu dhicin sida ugu weyna laga qaba ah waynoodkii dheerta weliba itoobiyaanka askarta oo ciidanka ah wayna la nool waxaaba ka badan etoobiyaanka shacabka inala nool waaya idinku marka ma abaabusheyn kacdoon maadaama shacab aad tihiin aad ku diidantihiin arrimahaasi mise wax kale ayaa jira oo aad ka cabsanaysaan kacdoon kacdoon waa jiri doonaa wuuna dhici doonaa laakiin kacdoon xilliga u dhici doonaa waxay tahay in lagu kici doono maalinna ay dhici doonto si wada jir ah maamulka iyo ciidanka dalkaasi joogo in lagu waayo kii khibradaba waxa inoo dheer waxay tahay ethoobiyan saan wada ognahay arrin badan ayuu sameeyey weliba hataa xamaasada aada u siiwan waxay tahay ofeysyo qodista markay bilaamatay waxaa jirtay in ninkan muqdishijanan in afaaraas u ka hadlo ilaa hadda saan wada socnaan cabdirashiid janan muddo afar beri waa lalaayahay gurigiisa lagala baxay cidda baxsatay ilaa haddana lama garanay sidee ku ogaad cabdirashiid janan waa inaad ogtahay inaan jeclahay dhiibiyaashu idil waa laga wada warhayaa cabdirashiid janan cer iyo jaan meel la dhigay lagama warhayo oo keliya familigiisa waxay sheegeen in gurigiisa lagala baxay shacabka marka la yiraahdo shacabka nin walba saaka waxa ku feejigan maxay tahay haddii ay dhacdo dowladda etoobiya in si boogcad ah ay ugu soo xadgudubto dalkeena hooyo walbo wiil walbo aabo walbo waayeel ha ahaado caruur ha ahaado nin walbo saaka wuxuu u diyaarsan yaha waxay tahay in dalkiisa uu ka badbaado cadowga soo damacay iyo cadowga soo hunguriyeeyey nin walbana taasi diyaar ayuu yahay lexdiisleexaad ayuu u jecelya nin walbo inuu u horo dalkiisiyo dadkiisa laakiin alla baynu hortaaganaya waxay tahay madaxdeynana aan aada uga codsanayna in etoobiyaanka inala degan nagala saaro culayska ay inagu haya ayaa mid la soo koobi karin ah weliba khaasatan hadartaa markii kiiska badda soomaaliya etoobiya udhexeey markay bilaabatay kaasi wuxuu ahaa qof ka mid a ah dadka deegaanka ee ku sugan gobolka godo oo inooga waramayey dhufaysi ay bilaabeen ciidanka etoobiya in ay ka qotaan xuduud ay la wadaagaan soomaaliya sidoo kale shacabka oo ku adag in ay banaanbax sameeyaan si ay uga dhiidhiyaan heshiiskii adisaba ku dhex maray somalilan iyo etoobiya ee dhinaca badda geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran barnaamijka xog wareysi ayaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa saxuufiyiin ka magaalada hargeysa ee somalilan ayaa la xiray kadib markii ay dooday iyo falanqeyn ay ka sameeyeen heshiiskii haddisabab ku dhexmaray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed agaasimaha m m t v maxamed ilig ayaa markii hore la xiray kadibna cabdirashiid cabdiaab xuseen oo isna wariyaasha kamid ah oo arintaasi ka hadlay cambaareeyeen xariga suxufiga ayaa isna lagu daray laakiin iyadoo ugu dambeynna caawa uu dib u helay xoriyadiisa gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja zakariye axmed ayaa kayn in arrimahaasi ooga waramay qaradaba somalilan iyo etoobiya wada galeen xilliga noocaas howlaha noocaas jiraana lagu kala aragtiya duwan yahe laisku kala asiyahay inta badan xarigu u dhacaa marka habeenkii daweyd maxamed cabdi sheekh ilig wuxuu daajinayay doon egan space ah oo loo qabanayay dad ahaa shaksiyaad somalilan oo mas-uuliyiina iyo sida laga sheegay yuusuf garaado dhinaca soomaaliya dad badanna dee ay dooda ku jireen marka iyadoo dadka dooda socotay baa loo yimi waa la qabtay iyagoo waxba loo sheegay isaga iyo saddex cudabeenan oo labadii inan laba habeen ka bacay waa la soo daayay isagaa ku halay waay isaga ilaa imika isa oo sax oo rasmiya meel cid ka sheegta ku sheegi ma jirto aan ahayn in loo tuhumayo hawlahaa dee waddanka ka jida iyo barnaamijka uu qabanayay un dad badankooda utumaya annaga laftigaygoo dee isku daynay oo aanaan weli arag oo aan afkiisa anaan waxba ka haynin oo aanaan maxkamad waxba ka haynin maalinta dawada maxkamadda bresriga oo lahor keenay markii lahor keenana maanta waatan eh, eh, loo wareejiyakiisaaiidlageeyaabdirashiid eh, waxa kamid ahaa weriyaal shalay hadlay oo isaga u hadlayey oo daaila cadaalaha hela lahaa isagana markii la qabtay waxaanu dee suuqa soo gashay uun hawshii shalay ee hadalkii ay hadleen in hadaladii ku jiray la disbo loo xidhay wax rasmiya oo soo baxay oo aan meel ka sheegi karna ama isagaasiisa ama masa meeshii signal noo sheega ma jirto waaya marka eh, sakariyo hadii suxufiyiintu eh, ay yihiin kuwo madax banaan warbaahintan ay madax banaan tahay somalilan soo kama jirto eh, madax banaani dhinaca warbaahinta ah dastuurka somalilan wuxuu sheegaya dimuqraadiya yahay xaafaduna ay tahay xaafad xora xoriyaqowlkana uu yahay mid banaan oo dastuurka sheegaysaa haddana dee markii eh, way dhacaan haddana xalig uu yimaadaa oo imika un maaha ma cusba sida u imanaya sifaha u imanaya anaga ka ahaan mar walba wax raadinaa cadayntii qofka waxa lagu xiday iyo sababta loo xiday in markiiba la helo mm-hmm. kadib baa markaa anagu dee qayb waxaanu leenahay eh, maadadooda ayuu kuleeyahay loo gudbiyaa saasaa marka gudagalaa laakiin ilaa imika hawshan dhacday ee eh, eh, labada saddex habeenka laba daray iyo hawsha weli wax rasmiya oo lagu xiday oo na soo gaadha marka ma la xiriirteen hay-adaha kala duwan ee amniga sababtay u beegsanayaan wariyaasha oo maadaama aad tihiin ururkii u dhaqdhaqaaqayay saxaafadda ee ka jira somalilan anagoo isku dagay dadaalo badan baanu sameynay wasaaradda iyo ciddii eh, hawshaan geli kareysay ee aan la macaamili karaynay waayo marka dawad kala duwan yihiin oo anagu booliska inta badan macaamil fara badan la leenahay oo dee marka qofka meesha jige markaas sitaa soo ogaan saadada loo xiray laakiin siday masala noo sheegay waxa weeyaan waa sirdoonka way sidoonkan hadee waa isku ogtahay oo wax xiisadooda iyo hay-adahooda meelo aan la geli karin weye marka dadkiina waxay noo sheegeen run hawsha habeenka dhaweyde twitterka unbaa loo malaynayaa spaceka uu qabanayay maxamed cabdisha iyo hawsha dooda somaliland iyo darafka etoobiya ay ku saabsanayd way marka xalku muxuu yahay haddii wariyuhu uu ka hadlo dhacdo taagan islamarkaana uu falanqeeyo haddii la xirayo oo la beegsanayo maxay sia ku soconaysaa shaqada loo haya bulshada wallahi horta de hawshii naftiyaa walaal waa aniga kulaa gobolka ogiba inay iyada tahay iyo inay hawl kala tahay laakiin waxa weeyaan wadanku waa dimuquraadi caaqad fara badan baa ka jirta horeyna wuu uga soo jiri jirtay wargeysyaa jira tvyaa jira idaacadaa jira intana social media fara badan iyo dad gacmad ku haya baa jira bage waaweyn iyo twitter waaweyn marka waxa weyaan eh, in saxaafada anagu mar walba waxaan usoo udoonaa oo aanu ka shaqeynaa in saxaafada aanay deegaan ay ka cabso cabsi ay ku abuuro oo ay wax ka tabi kari weydo aanay somalilan noqonin dastuurka iyo sida ay dhigayaan xeerarka wadankuna loo raaco oo ah in saxaafada ay xor tahay lagu ixtiraamo shaqadooda haddana eeda iyaga laftigoodu inay dabar lahaadaan oo xeerarkii saxaafada la eego oo aan la xadgudbin oo iyaga laftigooda xadgudubkii laga ilaaliyo markaas iminkana anigu mar walba waxaan ugu baaqnaa dee saxaafaddu ay madax banaan tahay hawsheeda loo daayo wixii beeriya ee de markaa iyaga ka yimaadaan anaguna ka urur ahaan ma ogelin waddan fura ma ogola xeerarka iyo shuruucda wadanka yaallaana loo raacaya wixii laga yeelayo qofkii iyo xadgudubisa u sameeya walahi mar walba waxaan waxaan u sheegayaa waxa weeyaan wadanka jooga horta somalilan la yidhaha horena way uga soo shaqayn jireen iminkana way ka shaqaynayaan waana meel ay u dhasheen oo ay meel ka tigaanaanay jirin laakiin eh, waxyaabahan yaryar ee iska dhacaya inaanay cabsi gelinin inay dee saxaafadda sidii hore ee ay hay ahayd ay shaqadeedu uqabanayeen ay u gutaan wixii caqabadaha ee yimaada ee ah in la hor istaago shaqadoodana shuruucda waddanka yaala inagu marnadhaafnayno waxaa jira xeelka saxaafadda somaliland oo ilaa iminka amanma amin jira in isagana loo meel mariyo oo hadda waxyar u harsan yihiin caabineedka in loo gudiyo baarlamanka loo gudiyo xeerkaas ayaa saxaafadda waxa ay qabanayso sheegaya wixii loo raacay iyo waajibaadka saaran iyo xaquuqaha iyagu ay leeyihiinba sheegaya inkaana la meel mariyo oo aynu ka wada shaqeyno anagii saxaafadda uga cagtaashana iyo wasaaraduba in bahalkaa laga shaqeeyo xalku taasuunbuu ku jiraa gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja zakariya axmed ayuu ahaa inooga waramayay xarig hargeyso lagu geystay qaar kamid a ah suxufiyiinta halkaasi ku sugan warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed sow garan maysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh warniyo anu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas sixiliyo godogodob dhashiyo qalawana guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal barnaamijka xog wareys aad degeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho idinkaga imaanaya wasiirkii hore ee beeraha somalilan ayaa hargeysa lagu xiray kadib markii uu iska diiday heshiiskii adisabab ku dhexmaray madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi isagoona sheegay in shacabka ku dhaqan gobolka owdal uu garab istaag u muujin doono maadaama uu yahay siyaasiyiinta halkaasi kasoo jeeda isagoona somalilan ugu baaqay in ay caburintai ciidanka ka dulqaado magaalada boorama wasiirka ayaa arrimahaasi si faahfaahsan oga hadlay haddii anaga jeelkayga iminka jiraa u soo ridi kari waayeba xayla salaasa yidhi waxa keeni doona jeelasha naga dambeeya keeni doona marka halkaa waxaad ka arkaysaa oo in dadka loo iftiimiyo u baahan in damaca baddu aanu ahayn wax labada kun iyo afar iyo labaatankii abiy axmed keenay inuu ahayn in etoobiya ama malila ha noqoto ama xayla ha noqoto in mar walba ay ku taamayeen badda sayda ayay taa keenaysa ilaa halkaa ka arkaysaa marka wuxuu jiilasheedan haddaan keeni kari weyne buu yidhi xayre salaasa uu cigaalku yidhi cigaal iyo afar saddex odayo la socdaa neeb markaa waxay u socdeenba iyaguna inay safe areada markaa howdkii ay soo celiyaan bay u socdeen waxa loogu jawaabay iska daa waxaan naga maqa waxaan doonaynaa inaan intaa kaleba etoobiya ka mid tahay markaa damac jira damac jira mar walba etoobiya inay badoonaysay Ehm, dabacaa jira markaad eegto taariikhda badan oo aad u badan oo mxuu ehm, ahaye de maanta adigoo global aad laga helayo ehm, social media markaad aad u akhrido dadka aad akhrido waxaa laga saab inaynasoo etoobiya ayna doonayn bad ay maal gashato uu ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga saajin oo gobolka awada ka soo jeeda waraysan hore aanu u waan kaga hadlay hadday badda maalgelinta etoobia dooneyso waa lasoo dhaweyn lahaa laakiin etoobiya bad maalgelin ma dooneyso waayo boqolkiiba sagaaliyo toban iyo boqolkiiba labaatan berbera laga siiyey etoobiya waxay isticmaashaa badda jabuuti waxay isticmaashaa badaha kale soomaaliya marka iyagu mar walba etoobiya dhul ay iyadu bad ay iyadu yeelato ayay rabtaa laakiin bad ay maal gashato ma rabto bad hay iyadu yeelatana halkan iminka awdarna laguma hayo somalilandna laguma hayo aan waxaan aaminsanahay in arrintaasi ka qoto dheer tahay sida madaxweynuhu soo saxiixay oo taladeeda aada loo loo badiyo taasna waxaan leeyahay anigu anigoo ah siyaasiyiintii gobolka awdal dadka hadalkooga kooga la sugayna anigoo ah waxaan si adag adag adag adag u qeexayaa inaan anagu siyaasi ahaan degaan ahaan ka soo jeedo aanan marnaba ogolayn badda saylac ama badda haya ama bad somalilanaba bad is lagu bixinayo somalilan intay bixiso ethopiya states anoo shaqsiyan aan soo dhaweynin dhinaca kale ka eegto kilomitrka afar iyo labaatan kilomitr ba madaxweyneenu sheegeen oo in ethobiya afar iyo labaatan kilomitr afar iyo labaatan buu madaxweynu sheegay markaad eh, googolkii meelaha gashana eh, badda ugu weyn ee eh, adduunka dowladda isticmaasho maraykanka wadanka isticmaala wadanka taqriiban anan magaciisuga maqan yahay waa afar iyo toban marka runtii taa lafteedu de afar iyo labaatanku waa waa bad dowlad wadan dheeliyo kale wey marka taa lafteeda waxaa ku jira iyada lafteedana taasna waxay degdeg waxaan soo noqda awdal iyo shacabkiisa oo iyagan fariin halkan marinayo waxaan aada ugu bogaadinayaa maamulka gobolka awdal iyo iyo taliyaha qaybta ee booliska banaanbixii runtii maalintii dhoweyd ka dhacay gobolka awdal wuxuu ahaa banaanbax aada u wanaagsan oo salmiya oo si wanaagsan loo maamulay oo ayna wax dhibaatayna ka dhicin waana waxayna tusaale fiican u tahay geeska africa oo dhan iyo geega dhulka soomaaliyad ka banaanbaxyadu markii runtii wadamada dee inaga wadankeena meel walba africa ka dhacayaan inta badan rabashaa dhici jiray markaa taas waxaan leehay waad ku mahadsantiin waa nagu hambalyanaya shucuurtiinina waad waad waad waad cabirteen degmada xariirado kale iyadna waan soo dhaweynaya si waa banaan baxday iyadna shucuurtooda way cabireen lughayo oo shalay banaan baxday iyagona shucuurtiina waad cabirteen intaa halkaa markaa ku joogto waxaan ku dardaarmaya inayna xamaasadu inaga fogaanin oo inay naga dheeraan inagu gobolka awdal waa gobol kamida somalilan waa gobol kamida waa gobolkii lagu asaasay somalilan waa gobolkii somalilan dhilbaa u taagay marka yaana dhalinyarnimo inala qaadin yaanan eh, muxuu ahaayey inaga fool eh, eh, muxuu ahaay diidmadeennu inagoo si inagoo si nabada oo silmiya u cabirina dareenkeena waa inaan waa inaan waa inaan laga weyn khadka haysato waxaan maqlayay oo aan ka maqlayay odayaashii iyo iyo maamulkii gobolkana in mudaharaado dambe la abaabuliyo mudaharaado dambe oo gobolka ka dhacaana waxay keeni doonaan khasaare waa inaan mudaharaado ama ama ka socdaan xukuumad ama ka socdaan ray lagu cabirayo mudaharaadadan waa in intaa lagu joojiya sidaa nabadgelyada shucuurtiina aad u cabirteen baa inaga filan adduunka si ha lagu joojiyo wasiirkii beeraha somalilan axmed muumin seed ayuu kaasi ahaa aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waanu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaad nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan kala lumiyo geedgeed ka baxay markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeen xog waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay deerow widaayow deerow widaayow dhiila lisdaari dadkii berkaasaan duday anniina ka darsamay wal oodorangaa la sheegay ayee madayo beriga wareerowdoyo waniini wareerowdoyo waniini miyaad soo wadaa bahaane bahaane huu yidhi urbow buntland horey u go'day koonfur galbeedna ma ku dardheen doogeynaduwa doosheenaduwa da'aaraagasan doodiyeena war astaamaa sabanaakharka waxaa ka mid ahaa la yidhi koonfur galbeedoo bahaane madheelaana dhehaysa iyo gelmudugoo leh ilmaadeeryaalo aan ciyaarnay jooga war horta waaba yaabaye galmudug qoladay ka badyaanba maxay u yidhaahdaan soomaali waa ka goonnay war haday go'ayaan mee soomalilan la midoobaan waryaasiindoowa u dheegasana soomaaliduba uun ee eh, aynaka gohaan aynan gohaan warya aryamadeeyow anigu waxaan maqli jira laanweyn ma boora bentaawaade ilintay baru buda waree ayaartoydii koonfur galbeed geeka behen baydhownu safay dhalaanka dhowaay ilow may ogaadase lambageedagii abuuradii inoo galantiis kugurudaaywarmadaya waxaan maqli jiray beryahay hadalka qaada miyad beeleed ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay ma gaadha marka diyaaraddii qaaday ciyaartooyda baydhabo ma gaartay warbow waa gaarto suweyn baa loogu soo dhaweeye waxaa loo qaadayba dhelwalalada dhelade dhuuboy isaaq hadhowaw bardihii ku yili shaabaydhabo intuu guniya baar baxay calaymuhu balaadhe baxarsaaf lamoodye war waxaa layidhi cayaartooyda koonfur galbeed markay eelboorka muqdisho ka duulaayeen astaantii qarankay qaadeen waxayna dhaheen lankastaa calanshee midabshee gooni waa ununaa kenua enikeynina intaas markay marsiinayeen iyagoo qiiraysan oo wadaniyadda ka muuqato ayaa nin reer mudugo meesha joogay inta yaabay wuxuu yidhi balow anaga aragnay wax kastoo ay soo wadeen maantana maastaantii qarankay baddalahayaan warnibada naasla dhuugilaisallasiinkuwaaye nasaraadiisan teegteg nagaartiyankunaten aryamadeew anigu waxaan maqli jira eh. laambaal mara ki beri mee ma badbaadiya war abdulow war mooshiidii ayaartooyda madawiine lafta gareelaan weeriyaa leedhi walin eray hakkaba binaanshe buurtoo kitaa loo banooda ballankeana haaye higa walle intaan way dhaaftay warba ciyaarta haddii lagu kala tegey hadda maydinka isla ciyaarahaya weli isu camirahaya war bashiiroo war maya sida jubbaland weli waa joogtaa ciyaartuna way socotaa waxaana ku dhihi lahaa waxaan gaaray guul noo mashquul inaad ka xun waa mac warnamyoonunayaartoytiidan inoha marka mashguula diyaarman eh beerjoon iskufaladaan wayleanay hoolin dhudhunkaaka jartee hal aaminoy araada hungoolka halgaadoy hagar ii hujila hoolaa halhanaanoyoy waarmadayow gooniskutaagayga walla idinkaa naga mudan buda warya bulshada tiinan inoon kogona badna gadan niinka sugdoy war haddamadeeyo baayabakol badba malaya maxaa gadataa <laughs> landhumaw dhugmala waryaa baraawadilaha war kalamaanay waxaa la yidhi dhibaatada isboortiga ka dhex iyo khaladaadka waxaa sabab u ah eh. wasaaradda ciyaaraha iyo xidhiirka kubadda cagta iyaga iyo gobolka banaadirna ma wada soconoo waxaa layidhi wada shaqaynu kama dhexin garoonkana waxaa layidhi lacag badana ka soo xaroonaysay soomaali hadda meeshii lacagu timaadana inay isku khilaafaydaah way iska cad tahay sidaa darteed lacag gurasho iyo xuma ka dhacday waana sababta keentay intii ciyaaruhu socdeen eh. in dad dhinto eh. dad badanu dhaawacmo xitaa ciyaartoydii la dhibaateeyo oo jidka loo galo war gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta wararka soomaaliyeed cali shiino wuxuu yidhi hal qof baa ku dhintay inta ciyaaruhu socdeen garoonka istaadiga muqdisho waar mataliyaha boolisku noqday warba uu masriixdhiic cabdi warsamaysa qadda ka hor sheegayba war wasiirka ayaaraha inkastoo koonfur galbeed ha ku jeeda haddunun ku tabnay meelis iskuroowey war ma sidii maaxaad mooshin ka keeni rabtiin war maxamed barre waa xildhibaan wasiir kaliya maahan lagumana degdegi karo bilaashaas aasangardi wida ilangaaliyow mad nuurow kowaaji galada lugaaji dhulmahaayan aryamadeeyow haddaan isku aamoowaha baxya miyaadna leedahay warba wadantii xasaanada wataaqaladka ay galaan yaa xisaabinaya dastuurkase muxuu ka odhanahaya yareen isboortiga siyaasad miyuu ka dhex arkay war kalmaaney dadka maanta jooga hadday madax yihiin hadday shacab yihiin hadday taageerayaasha kooxaha yihiinba ciyaalka xaafada ma soo wada marin cayaarahan waxba kama fahamsana xalaal calaygna ma yaqaaniin si loo hubiyana waxaa muhiim ah in la weydiiyo laastiig cayaar ma soo dhigantay yaraantaadii kabtuur ma soo dheeshay batirishiish ma soo cayaartay funaanada cadcad ma ka soo buufsateen ciyaalka xaafadaha ee rinjiga ula ma ka soo dhigateen birta goolka bugle ma fara durtay waraf ama xadhig weere ma soo samaysay aabbitey ma soo biibisay waniin ma taqaan abuucirbad nambar foor ah ma balleejaysay banooni subar ah suul ma ka dhex bixisay bataanajadii ma furtay saaxiibka kaambiyada ku beddelaya garaangar ma soo cayrisay dacas ka dhammaaday yaraantaadi ma aruuri jirtay si aad baabuur uga samayso dhuudhuumashow ma ku soo adkaatay kiik ma taqaan shaybaal ma soo dheeshay weligaa jir ma soo bartay katimey katimey naxash ma soo cayaartay sidoo kale in la weydiiyo ma tahay ciyaal buulo oo ma ballansateen ciyaal gudi iyo buur ama tiimkii sabdow ee dableyda ama ciyaal weeradii xaafadda habeenkii markii aad soo badiseenna jardiinka xaafadday da timaadeen ma isku xifaalin jirteen ciyaalka intaas qofkii laga waayo cayaaraha shaqo kuma lahane siyaasadda iyo arrimaha kale askaga mashquulo warbow miyaan hore laydiin oran barta barta barta barta ciyaaraha war wasiirka cayaaraha ruwaandu hadlay waxa uu yidhi soomaaliya waa naga hormartay waana naga badisay sababtoo ah wuxuu yidhi labaatankii sanee la soo dhaafay oo dalkeennu horumarka samaynaayey cayaaraha waan ku jirnay horumar badanna waan ka samaynay laakiin weli cayaartooydeenna iyo sirdoonkeenna isma dhex gelin waar wallow inay ciyaartooyga somalilan xulka itoobiya la ballansan yihiin uma jibuuti baa idinka dhowe baa la cayaardhaanin horta anugu waa yaabay tukaraqya hadda ku sugan aryaadhaha war heema xildhibaan maxamed abiib buu yidhi eh. madaxweyne muuse biixi bambe ou itoobiya ka keenuu xambaarsan yahay ubbow maysa sib iskaga celinhayaa waar war mahay sida waqooyi hilaac war waxaan hubaa ninkii bam xambaaray inuusan bad u daahayn war anna waxaan kaloon hubaa eh. bad ninkii haweystay inaanu biri caga u dhigayn war somalilan yoonay badiya maygu fadaasan baydhowisiinkuga tibanisiinganay warbow hawada buntland eh. cid mari kadhaa ma jidho war war ma haysaane maraykanka iyo ingiriisku marinka baabulmanda bay degeenaa la yidhi xuutiyiintiina waa duqeeyeen warbow xuutiyiinta kale maaha eeraan baa gacanta kula jidha hadda markab weyn oo sidaasna waa qabsaday qaadeen oo dhulkii etoobiya raadinaysay waa la degaye maxay ka qabanaysaa war etoobiya hadda deegaan kaliya maahana waa qaadan rabtaa iyadu aryaadhaha dad aqoon yahalnaaho doodayoon dhegansadhay waxay dhaheen boqortooyo etoobiyaanhu inay ka jiri jirto saylac iyo sacaadadiin mugga waxayba aaminsan yihiin inay iyaku leeyihiin umuw markay gabcada ku duulayeen bay sii mareen war geeska afrika si xal loogu helo waxaa la yidhaha aqoonyahanadu waa inay baaraan sababta dalalka geeska ku yaalla sida soomaaliya etoobiya eritariya kenya iyo tanzaniya doonayaa ay magacyadoodu yaa ugu dhammaato war dowladdaani dagaalka siyaasadeed iyo booloxuuftada iyo qabka ummadda iyo waxba kama fahamsanee waxay dhihi lahayd khilaafkan ee qashqashaada ka dhexdhacday isboortiga waxaa ka dambaysa dowladda etoobiya si ay indhaha shacabka uga jeediso muranka badda now warrimanka miyaa waalateen badda miyaa nala leedihiin aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi oqon kasta qayb ka mid aha qon kasta qayb ka mid war cabdulla waagaa yaray waxaan ka maqli jiray eh. qarashka moogi qoom baxshee eh. qayladu waa qareen shabaab war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh furuntii uu ku laabtay eh. galmuduguna dig ka yidhi welina waa ogtihiin oo adawtimaha iskama jarin welina waa mujaahid raamale welina culaysku waa ku sii kordhay oo etoobiya ku soo darsantay barlanna wuxuu ku qaaday labadaba inuu isku si ula dagaalamayo maraanba wuu matalahayaa war hadda madaxweyne xasan sheekh khawaarijii etoobiya maxagagelinaya leeyahay wararkaa naga dhexgelinina madaxweynuhu ku daahi maayaa layidhi galmudug obowma buntland buusi gudbahayaa maseelax buu soo booqanaya wararkaa naga dhexgelinina odagu galmudug shabaabka jooga inuu toddobaad ku soo afjaruu rabaa shirka igadee kambaale ka dhacayana uu ka qayb gelayaa haddii xal etoobiya laga waayana dagaalku halkiisuu ka soconaya naw war ma somalilan baa ku soo duuli rabtiin warwaaqlow ragiska coliskiinnu waa fogaadeeyey nin odayoo hatay xihan oo aan isiri waa siyaasi ayaa masaajid hargeysa ku yaala soo galay iyadoo salaadii laga baxay dabeetana mikrofoonkii masaajidkuu qabsaday wuxuuna yidhi riwaayahan xasan sheekh wuxuu bartay inuu masaajid nagala soo dhex hadlo wixii war somalilan ku saabsan oo dhanna wuxuu la doontaa buu yidhi masaajid anna masaajidka maanta waxaan u soo galay buu yidhi masaajid masaajidaan kaa celishay inaan uga jawaabo waar wallo weynay masaajidka ciyaarta ka daaya war waxaa la yidhi madaxda etoobiya waayahan aan kiniisada tegin markii arkay madaxweyne xasan sheekh oo ummadda kala hadlaya masaajidka xaggaa bay u carareen aryaadaha kale maanay war ma haysiine caalimka soomaaliyeed sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo hadday ahqaari ummaddu wada taqaano codkiisa qur-aankana wada dhegaystaan qur hadda qaroodhin baadaan ku akhriya aa wiilkiisa allah u naxariistay qadar ku xijaabtay asna qaari kalow ah ayaa la yidhiyo xaafidulqur'aana haddee allah u naxariistay beriga waxaa shiiqa tacsi ugu yimida hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya hadda lamadooraba tacsiyaa u taale oo waa ognaa heer falastiin waxaa ka dhacaaya shiiqa iyo hogaamiyaha xamaasna waa isu tacsiyeeyeen hadda sabarya iibaan lamadaba allaha siiyo war samir allaha siiya sheekh cabdirashiid sheekh ali suufi caalim qadarta rabbi ku qanacsan waaye hadda culimada soomaalidu isku khilaafsan tahayna ka mid maahan waana taas madaxdii caalamka iyo soomaalidoo dhammi u wada tacsiyeynayso war kalemaanay war mahaysin weli dacwadii masuqmaasuqaa socotee maxkamada racfaanka waxaa la horgeeyey rag wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ka tirsan waar somalilan wariyaal badan oo arrinta badda dooda ka sameeyey ayay maxkamad milatari soo saaraysaa waxaana ka mid ah agaasimiga m m t v askar bay ahaayeen war anugu agaasimaha mm t v maxamed iligu aqaanaayo weligii askari ma noqon waar dee annagu arrimaha badda iyo aqoonsiga somalilan wixii soo gala maxkamadda milatarigaanu saaraynaa militarigiiba goojacabdi kusoo laabanahaya war kalmaane waa sifa fadhisaane soomaaliya waxay ka qaybgelaysaa baa la yidhi tartanka kursiga guddoomiyaha guddiga midooda afrika waxaanay dowladda soomaaliya halkaasi u sharaxday xildhibaan fawsiye xaaji aadan naw oo dee somalilan halkaasay ixtiraaf ku helaysaa fawsiyana gabadhageedii weeye bow puntland lagalama tashan waxay ka ogtahayna ma jidho doorashadii warshii ka dhacday tii buntland waa kaabreedgaraysneedbudawaryadoorashada koonfur galbeed farnyaamaha la gala kortaan xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkii xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo dhahanka yagu siigitaanuu tegayo midida subtaan maanta marinayno katoosan toobiyaha aan raacnay tariiqod loo tamarkashay noqotay halka dhahanka yagu siigitaanuu tegayo midida subtaan maanta marinayno katoosan toobiyaha aan raacnay taariikhod loo damkashay noqotay tallaabadan qaadayno ninkii turanturee magan maatida ku dhici doontaa taatina isweydiine tallaabadan qaadayno sida ku dhici doontaa taatina isweydiine soomaaliba tamaryaaru intaanan dhibu intaransan antara ku siine warahoy timirasa ku jirta inka suginsan soomaaliba tamaryaaru intaanad dhiburin tarankan anta la adduunyadana taageertan alwnay kutatoobayaan tegaynay tariiqor loo tamargashay noqotay hadnay adduunyadana taageertan xaqayaga aan taagno dallownay allownay kutatoobayoon tegaynay tallaabadan qaadayno ilkii turanturee magan maatida ku dhici doontaa taatina isweydi sida ku dhici doontaa tina isweydiye ka suhunsan soomaaliba tamaryaaro intaanan dibu intaransan anta la kusiine warahoy timir lafaa ku jirtaa umaalibaad tamasyaaro intaanan dibuhin tarankan antala ku siine yarhoy timir lasaa ku jirta wada guureeyey gidaya guulaysta aan aan taran weynay qareen tilmaanee ka taahaya ariiqo loo tamasgashay noqotay ninkii aan jaxgeedi nabada aboogaha markaan qabano inaanaanu juridi taasina ogeysi ninkii aan jaxgeedi nabada aboogaha markaan qabano

wanaagsan soomaalida samaryaro intaanasibu intarankan hanta lakusiiwe warhoy timir lasaa ku jirta